cawiya subaho hadu kadhex tume cayaaraxo saiya sharafay heedahooyaga habeenka ha ku nool kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenin wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiib yael waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowra ayaadna maanta ku maqli doontaan waxaana ka mid noqon doona xogayaha arrimaha dibadda mareykanka oo hogaamiyaasha carabta kala hadlaya xaaladda falastiin iyo khaza waxaan sidoo kale dahanaa si guud wararka ugu dambeeya khaza iyo falastiin iyoan falanqeyn aan ku samayn doono qodobada kale waxaa ku jira sababta madaxweyne putin uu hadda ka horbeen uga sheegay noloshiisa oo isagoo nool loo soo geliyay suuqa inuu geeriyooday waxaan sidoo kale dahaynaa haweeney laba suul leh oo dhibaato ku qabtay socodka iyo sida warbaahintu u hadalhayso sidoo kale haweeney indhahala oo horay u saadaalisay dhacdooyin dunidan soo dhacay ama soo maray mar kale ka dhacdooyin kaleo dhacaya ayay saadaalinaysaa sida warbaahintu u hadalhaysa maqli doontaan xubnihii joogtada inooha ah barnaamijkana qaybay ka yihiin iyo kaalinta soogaanta kusoo dhawaada mar iyo kulanka kena ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಕ್ರಮಕ್ಕ iraga daafiye beseriraanu qoonine walinaynu nahay gacabeseriraanu qoonine walinaynu nahay gaca gayaanke labadaba garaysan guursan maaye hasaan niyada gelin masariraan oqoonine war inaynu nahay gaacay wanadahaygayaanke labadaba garansay saguusan maaye hasaxad niyada gelin

dadkunaaba wadiida gadaasiye gasarigaa noqonine warinaynu nahay gacal noqonine warinaynu nahay gacal matahaygayaanke labadaba garnisa gasariidaan noqonine marinaydunay gacal wanadaaigayaanke labadaba garaysa sarguusan maaye hataan miyadage

axmed cali cigaal iyo ilaah naxariistee khadra daaxir ayaa ku luuqeynaya heestan oo halku dhigeeda geeyaan layidhaahdo dad badan baa xusuusanaya riwaayaddii ay qayb ka ahayd ee eh, jacayl daafur bayna noogu tahay barnaamijkeena kulanka keenan maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacad barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiyo shaaraf ciheeda hohoyaday hadabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee barnaamijka kulanka keenan ayaa dhageysaneysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m ka megahitis iyo sidoo kale baraha bulshadana ku leenahay iyo warbaahinta kala duwan ee sida radio wadani radio xogmaal iyo kalae f m boggeen radio kulmier sidoo kale waa naga dhegeysanaysaan ku bilaabeynaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu ka sheegay in dad dadweynaha soomaaliyeed ay hadda kadib soo dooran doonaan mas-uuliyiinka mas-uuliyiinta heer degmo ama heer gobol ee iyaga xukumaya gobolka banaadir ayuu sheegay in qorshuhu yahay in marka lagaado la gaaro juun sanadka dambe guddoomiyaasha degmooyinka ay soo doortaan dadka shacabka maadaama gobolka banaadir uu yahay gobolka dadka ugu badan hadda ee soomaalida ay ku nool yihiin gobolka banaadir waa ubucdii dad badanna way ku nool yihiin gobolka ugu dadka badan baa la dhihi karaa soomaaliya oo la isugu soo aruuray ha baaxad yaraado laakiin waa ugu dad badan yahay khilaafaadkuna baaxadda dhulka kuma xirnee dadka dadka ayuu ka dhex dhashaa marka in lagu bilaabo oo meelihii lagu bilaabayay ay ka mid noqoto gobolka banaadirna runtii sharaf weyn weeye sidaasi la mid a ah, south west ayaa sidaan oo kale isagana ay uga socotaa marka farxad weyn bay noo tahay gobolkanna eh, wuxuu u yahay tusaale waa indhihii waxaad arkaysaa la arki jiray eh, derbiyo qoryo la iskula jiro because of dhul oo dad ay ku dhimanayaan waayo hore hadda way iska yaraatay arrintaas haddana sidii guddoomiyuhu tilmaamay guddoomiyii ciise uu tilmaamay waxaa weeye dhulkii wuxuu noqday mashruuc buu noqday adduunka meel caasimad caasimaddeed ma ahan hadda keliya soddonka sanoo hadda lagu xadidayo muqdisho xilligii dowladdii kacaanka ay jirta xitaa murankeedu dowladdaa laga diiday meelaha qaarkood inay gasho waa ogtihin raggaan waaweyn oo aan isku da-danahay ogyihin ama qaarka iga sii weynba ciidan baa garas baanley baa ciidan la dhiga dowladdii kacaanku joogta ala yidhi soo galayaan fallaaro iyo alaab iyo tala la soo baxay dowladdii waa ka joogsatay marka way way jirtay muranka dhulku wuu jiray marka waxaan rabnaa in uu soo gebagaboobo waxaan rajaynaynaa gobolkan inuu gobol xasilan noqdo khilaafaadka adduunka hadda wuxuu ka taagan yahay magaalooyinka doorashooyinka iyo meelahaas ah khilaafaadkeena oo dadku xoogaa ku kala qaybsamaan waan rajaynaynaa gobolka banaadir inuu isku diyaariyo inta ka gudbo dhulkii iyo wixii laysku haystay inuu u gudbo eh, doorashooyin sanada soo socota juun ayaan damacsanna haddii la yidhaahdo eh, sodonkeeda in degmooyinka oo dhami ay doorashooyin u dareeraan oo guddoomiyaal lasoo doortay ay la wareegaan xilalka oo halkaas dadka accountable ay u noqdaan oo eh, guddoomiyaha maaragta lasoo doortay iyo councilkiis inay dadka accountable u noqdaan oo hadda kadib uusan gudoomiye uusan si wax dhihin arinta ku xigtoo kaleo aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxay tahay arinta maxkamadaha maxkamadaha laftoodu baarti bay mararka qaarkood ka noqdaan muranada oo dhulalka waxa weye waxaa arkaysaa maxkamad dhul u xukminaysa ciise lix bilood kadibna u xukminaysa axmed lix biloodoo ku xigtana qod kale u xukminaysa waa la soo arkay marka iyada naftirkeedu waan jeclaan lahayn marka eh, howlahaana kale iyo tababaradaana kale imaanayaan amaba in qayb ay ka ahaadaan marka runtii waxaan rabnaa inaan ka fursanno waxaasoo dhanna waay waxay eh, saldhig u ah xogta marka systemka waa la dejiyaa adduunka waa la keenaa xoog badan baa lagu bixiyaa talo badan baa lagu shiilaa maskaxdaa la shiilaa wax kastaa la sameeyaa laakiin isticmaalka muhiim weeye iyada iyo hadhowto in dee xogta ka jirta xaafadda hodan daynaydhe kaaraan wixii ka jira dee waa in la soo geliyaa oo ciddii loo xil ay soo gelisa haddii aysan soo gelin dee meeshaas waxay noqonaysaa wixii hadda la sheegayo dhan marka isticmaalka hawshan khariidadaynta iyo soo gelinta xogta si go-aanka gobolka banaadir madaxdiisu ay u go-aan qaataan wixii la soo geliyo iyadana runtii muhiimad weyn bay lahaan doontaa codkaasna waa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin faqiih wuxuu ka hadlayay sida qorshuhu yahay sanadka dambe in dadweynaha gobolka banaadir degan ay soo doortaan mas-uuliyiinta heer degmo ee maamulaya kulanka keenana dhegeysanaysaan hargeysa somalilan haddaan eegnana iyadoo aan eegi doono hadal uu madaxweynaha somalilan muuse biixi oo kaga hadlay qadiyadda falastiin laakiin waxaan ku hormaraynaa booliska ayaa waray soo saareen waxa ay kaga hadleen tirakoobyo ay ku sameeyeen dhacdooyin kala duwan oo sanadkan iyo sanadkii lasoo dhaafaba ka dhacay deegaanada somalilan boolisku waxa ay sheegeen inay jiraan dad leela xiriirinayo inay argagixisan yihiin sida hadalka loo dhigay oo lagu qabtay deegaanada somalilan iyo sidoo kale dhacdooyin kale oo caruur lasoo tuuray ay kamid yihiin waxaa akhrinaya oo warbaahinta u jeediyey kana jeediyey goob munaasabadheeda madaxweynaha somalilan u joogay sargaalka layihaahdo ibraahim cabdi xaaji maxamuud oo hogaanka booliska somalilan ka tirsan madaxweyne dembiyada guud ee la soo sheegay ama la ogaaday inay dhaceen dhaceenee ciidanku ka howlgalay sannadkaa waxay dhan yihiin siddeed iyo labaatan kun shan boqol saddex iyo lixdan dembiyada markii la baadhay caddaan waayay ama beeloobay waa shan kun siddeed boqol labiyo toban dembiyada heshiiska ku dhammaaday waa kun waa toban kun lix boqol soddon iyo kow inta maxkamad la geeyay ee xukun ku dhacay waa toban kun siddeed boqol lixdan iyo toddoba kuwa garsugayaasha iminka weli maxkamad sugaya waa siddeed boqol konton iyo saddex inta baadhis ku jirta ee aan weli dhinac u dhicin waa afar boqol haddaan si gaara u taataabto dembiyo gaara dilalka dhacay sannadkaa tiro guud waa lix iyo lixdan inta qof ee ku dhimatayna waa lix iyo lixdan inta gacankudhiglee la qabtay waa konton iyo toddoba inta gacanku gacankudhiglee la raadinayaana waa sagaal dembiyada kufsiyada ee dalka ka dhacay tiro guud waxay ahaayeen sanadkaa saddex boqol toddobaatan iyo siddeed eedaysanayaasha galay waa saddex boqol siddeetan iyo saddex inta eedaysane ee la qabtay saddex boqol afar iyo labaatan inta eedaysane ee baxsada weli la raadinayo waa konton iyo sagaal madaxweyne shiralka gaadiidka ee dhacay sanadkaa guud ahaan waxay ahaayeen lix boqol shan lix kun shan boqol iyo lix lix kun shan boqol soddon iyo lix inta dad ku dhintay waa boqol sagaashan iyo siddeed inta ku dhaawacantay waa afar kun siddeed boqol iyo sagaashan khasaaraha gaadiidkee dhacay waa saddex kun toddoba boqol iyo labiyo siddeetan khasaaraha xoolaha ku dhintay boqol sagaal siddeetan khasaaraha dhismayaasha ama biraha ku burburay waa boqol iyo afar madaxweyne tirada carruurta la tuuray ee la ogaaday waa saddex iyo toban inta dhimatay waa toddoba inta noolee la badbaadiyey ciidanka gacantiisa soo galayna waa lix mukhaadaraadka la qabtay madaxweyne sanadkan ee ka kooban khamri iyo xashiishad khamriga la qabtay waa afar kun toddobiyo soddon litir oo khamri ah xashiishadda la qabtay shan boqol saddex iyo labaatan kilogaram tirada eedaysanayaasha lagu qabtay waa siddeed iyo toddobaatan gaadiidka lagu qabtay ee maxkamadiina la horgeeyey waa labiyo afartan madaxweyne argagixisada kiisaska dadka loo xidhay dembi argagixiso sannadka waxay ahaayeen siddeed iyo konton inta la xukumay ee maxkamad la geeyey waa siddeed inta garsuga iminka ahi waa toddoba inta baadhistoodu soconaysaana waa laba dembi intuu ku caddaan waayee la sii daayey waa koob iyo afartan madaxweyne haddaan yar ka taabto howlgallada gaarka ah ee ciidanku galay sannadkaa qaaday iyadoo loola jeeday ka hortag ama la dagaalan dembi gobolka maroodi jeex waxaa ciidanka booliisku ka howlgalay oo gacanta u baabi'iyey oo dembiyadii la helay qaraxyo ka dhacay suuqa waaheen agagaarka iskuulka sheekh bashiir iyo guriga hay-adda shaqaalaha waxayna ku guulaysteen ciidanku inay soo afjareen dembiyadaas cabdi xaaji maxamuud wuxuu ka mid yahay hoggaanka booliska somalilan waxa uu faahfaahin ka bixinayay dhacdooyin kala duwan oo sanadkan ka dhacay deegaanada somalilan oo dabcan isugu jiray dilal shilal dhacay caruur lasoo tuuray iyo dad lala xiriirinayo inay argagixisan yihiin waddanganada soomaaliya lagu qabtay qodobo kale ee saaxiib yaal noo soo socda barnaamijkaa la socotaanna waa kulanka kene barnaamijka kulanka keeninaya weli la socotaan saaxiibayaal markaana warbaahinta kale iyo dhacdooyinka kale dunida ka taaganaya sida falastiin arrinteeda loo hadalhaya ayaan eegeynayay mareykanku waxa uu sheegay in ilaa afar boqol oo kun qof ay ku harsan yihiin waqooyiga khaza waxaa sidaa laga soo xigtay ergeyga mareykanka u qaabilsan arrimaha gobolka bariga dhexe oo la yidhaahdo david stanfield israael ayaa sheegtay in xoogga saareyso duulaanka ay ku qaaday qeybta go-doomintanaway kusii haysaa waxaana ku baaqaysaa dadka rayidka ah aaggaas inay ka guuraan una guuraan dhinaca koonfureed milatarida yuhuudda waxay sidoo kale duqeymo ka wadaan dhinaca koonfurta qaramadii midoobena ay sheegtay in qeyb ka mid mida khaza ama dhulka khaza oo dhan aysan ahayn ma aysan jirin meel ammaan ah inaysan jirin ayay sheegaysaa ra-isul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay inay jiri doonaan siduu u dhigay xabajoojin ku meel gaar ah oo xamaas ay la galaan laakiin haddana dhinaca kale waxa uu sheegay in markii dambena uu ka laabtay bisha cas ee falastiin waxa ay sheegaysaa in shan iyo toban qof ay dhinteen markii gaari nooca gurmadka deg dega ah uu ku dhacay gantaal ay si rideen ciidamada yahuuda israel waxay sheegtay inay gaarigaasi ugu dhufatay ama ay gantaalka ku riday kadib markay ogaatay in isticmaalayeen dagaalyaano ka tirsan ururka xamaas yuhuudda waxay bilowda duqeymo xoog leh oo ku hayso kadib duulaankii sagaalkii bishii oktoobar dhacay wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho ee kaza ayaa sheegtay in ka badan sagaal kun oo qof in lagu dilay marinka kaza tan iyo toddobadii oktoobar sargaalka ama sargaal tirsan mareykanka ayaa sheegay inuu jiro hab lagu heshiin karo oo shidaal lagu geen karo kaza in ka badan buu yidhi inta hadda la rajayn karo ayaa hadda sii socon karaya israail ma ogola in wax shixnad shidaal ah ay marinka kaza tagto tanii markiiu dagaalkan oblada toddobadii oktoobar waxaana sidoo kale jirtay korontadii taasoo keentay in baaqi kiimaada hay-adaha qaramadii midoobay oo ku saabsan saayadda shidaalka khaza in la xoojiyo adeegyada asaasiga markii dambe loo ogolaaday jirjir ayadoo toddobaadkii hore uu qabtay madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha falastiin ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan kayd shidaal oo ka haray heshiiskii hore ee qadarkii israel wada galeen oo ka hor colaada isla markaana hadda loo ogolyahay inuu galo dhulka khaza filip lazarani wuxuu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in shidaal la helo maadaama baahiyaha asaasiga hadda oo kamid tahay dhinaca kale waxyaabaha sida gaarka ah oo loo hadlayo waxaa kamid mid a ah xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken ayaa waxa uu booqanayaa qaar kamid mid ah wadamada gobolka bariga dhexe isagoo ka hadlay xaaladda gobolka bariga dhexe gaar ahaan khaza maruu cumaan joogay waxa uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken inuu ka xun yahay dhibaatada soo gaartay qaar ka mida ah shaqaalaha qaramada midoobey oo qaso ku dhintay kuwaasoo lagu dilay dagaalka yuhuuddu halkaas ay ku qaaday blinkan wuxuu saxaafaddu kula hadlay magaalada camaan ee caasimada waa wadanka jordan ama urdun waxaana uu ammaanay shaqada aan caadiga ahayn ay wadaan hayadaha qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha falastiiniyiinta hay-addu waxa ay sidoo kale sheegtay in ku dhawaad toddoba boqol kun oo qof oo ku jira iskuullo ay hadda yihiin kuwa go-doonsan blinkan wuxuu sheegay inuu la dhacsan yahay siduu hadalka dhigay geesinimada shaqaalaha qaramada midoobay waxaana uu sidoo kale la kulmay qaar ka mid ah madaxda dowladaha gaar ahaan jordan ciraaq qatar iyo dowlado kale oo carabta isagoo kala hadlaya xiisada dhulka falastiin hadda ka taagan gaar ahaana duulaanka yuhuudda ay ku qaaday marinka khaza hogaamiyaasha dunida islaamka oo si gaar ah arrintan uga gaabinaya qaarkood ayaa hadda bilaabay inay ka hadlaan waxaa xasuusantihiin toddobaadka haddan naga dhamaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu si aad ah uga hadlay qadiyada falastiin sheegayna dowladda soomaaliya aysan marnamo ururka xamaas u aqoonsaneyn inuu yahay urur alkakixiso madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidaasoo kale ku jira safka wadamada dowladaha islaamka ah ee ka hadlay qadiyadda falastiin gaar ahaan marinka khaza maantana magaalada hargeysa waxaa ka hadlay madaxweynaha somalilan inkastoo aan dal loo aqoonsan dhul soomaaliya kamid ah u yahay haddana muuse biixi waxa uu sheegay inay garab taagan yihiin reer falastiin maadaama hadda aysan ciidani u diri karin waxauu sheegay haddana dhaqaale inay siiyaan ama xataa ay garab istaagaan taageero u muujiyaan in waxa ugu horeeya ay ka fikirayaan ama ay tahay inay sameeyaan ay tahay balan dhegeysana qayb ka mid a ah hadalkii muuse biixi laakiin ta maanta caalamka ugu daran ee doonayeen ka hadlaa waxa weeye xasuuqa ka taagan khaza oo laga aamus karin qof islaam ka aamus karin saaka tiradu waxay maraysaa sagaal boqol iyo an sagaal kun iyo shan boqol oo dhimasho ah boqolkiiba toddobaatan baa caruuriyo dumar dadkaa dhintay xalay waxaa la duqeeyey saddexdii cisbitaala duqey ugu waaweynaa khaza ayaa dadkii ku jira oo dhaawacii la duqaye iyo kii sakaraadkaa lagu hayay ayaa loo nacay madfac mid bad ka soo dhacay mid beri ka soo dhacay iyo midmidar ka soo dhacayba xalay waxaa la duceeyey iskuul qura oo un kulahaa oo ay ku gabanayaan dumariya caruur u badan dhaawac iyo qaar soo cararay ayaa laduqaynatarbudil laba boqol baa xali lagu dilay madax cusbitaal iskuulka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku wuxuu jooga israa'iil bula joogay isaguu jooga ninka maanta adduunka ugu xoog weyna ka qableeya ula joogay kama hadal ereygii horreeye u yidhi waxay ahayd waanu garab taagana israa'iil maxaa soo baxaya waxaakaas markaad islaamnimo ka tagto bini aadminimada iyo xuquuqul isaanka ay sharxeen dowladaha waaweyn maraykanku hogaamiye reer galbeedku ee ahaa inaan baa la dulmay islaam baa inankeedii dhirbaxdo waa laga qaadaya xaqii carruurta ilaaliyo dowladda u haynaysa ee ay lahaayeen xuquuqda dumarkaanu doonaynaa kuwa hooyooyinkaanu doonaynaa kuwa caruurtaanu doonaynaa gruubka caynkanaanu doonaynaa waxaananu xuquuqdooda doonaynaa xuquuqdii ay lahaayeen human humanitarian ha loo baadha bini aadmiga ay adduunkoonu sheegayeen ee ay naga dhaadhiciyaan ee ay noo akhriyaan maaday marka dagaal laynaya wax nasiib darro ah dowladaha carabta oo dhan oo xoogga dhaqaale iyo xoogga ay leedaad yaabta inta ay ka hadli kari waayeen inay south africa oo aan muslim ahayn oo boqol kiiba siddeetan kiristaane madaxweynahooda iyo shacabkooda iyo baarlamaankooda u ka hadlay arrintaa oo u diiday waxa yaran yaabkeeda leh dowladaha islaamka ah oo tiro intay leegyihiin iyo bablooshan intay leegyihiin iyo awoodda hayaane inay ka hadli waayaan ay ka gabadaan oo ay ka hadasho dowladaha latin america oo dhammaantood muslimkuba ku yaryahay oo qaarkood xigilka u gooyaan o yidhahdaan waxaan biniadmi wax loo qaadan karama somalilan inkastoona maanta tabar dhaqaali ciidan oo igu hoynaysa xaqa ay ku horjoogtaan lahayn haddana qalbiga iyo niyadaba waa kala jiraa dadkaa la dulmaayo dulmigooda asiguu gardaran yahay waanu garab taaganahay falastiin inay hesho xorriyaddeeda falastiin inay xuquuqdooda yeelata waa garab taaganahay waaridkeedana wuu hortaagnaa waxaa kaloo xusud mudan dagaalkii afrikutanka iyo sues kanaalka markay faransiiska iyo ingiriiska kusoo duuleen masar shamaal cabdinaasir oo markaa curdi dhahaa in madaxweynihii maraykanka ee berigaa joogay madaxweynaha roosevelt inuu diiday inay weeraraan masar ingiriiska iyo maraykanku sidaana uu national ku noqday ay masar leedahay suis kanaalku maanta madaxweynaha jooga bayden waa kii koobaad ee iyadoo dagaal ka socdo gaza maaha dowlad carbeed dad meel ku oodan oodanoo rusheenoo garaacayo waa madaxweyne koobaad ee yimid ee isgarab taagay netanyahu eyda waa taagsatay halkaa kaga wad waxaa ka dambeeyey ingiriiska bribesergiisii waxaa ka dambeeyey ki eh, faransiiska meeday cadaaladii meeday wixii aynoo sharxiyeen meeday xoriyaddii meeday xuquuqdii waxaa leeya taa idinka socon mayso had kasta ha gaadhee ilaahay waxaan u rajaynaynaa guul inay falastiin xurriyadeedii hesho muslimkuna uu guulaysto ciidda muslimku soo deenaysa waa ka soo horjeedaa aada iyo aad baan u aragtaa xaajo taa waa adkaynaya waxaynu kari karnaa maanta waa duco iyo hiirintaanu kari karnaba midna kala hari mayno codkaasna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuu ka hadlayay arrinta falastiin gaar ahaan khaza hadaba arrintan aynu si gaara ah falanqayn ugu sameyn doonaa waxa ay ku dambeyn doonto eh, xaaladda khaza iyo sababta yuhuuddu ay hadda xoog badan u gelinayso in duulaankan ay geliso ama ay ku qaada marinka khaza iyo sababta dowladaha kale caalamul islaamka la ama dowladaha kale carabeeda dariska lah ah, ee arrintan ay uga aaminsan yihiin eh, mowduucan waxaan la falanqeynayaa profesor fu oo kamid ah aqoon soomaaliyeed bismillahi raxmaan iraxiim walaal marka hore waan islaamay bada reer kulmiye reer muqdisho iyo meel kasto idaacadda laga dhegaysanayaba marka xiga walaal waxa weeye xaaladdu waa run waa arrin adag aad iyo aad bay u adag tahay shacabka reer falastiin ee ku nool marinka gaza dhibaatadii adduunka midda ugu weynid ayaa haysata see ahaatee dhibaatada loo geystay iyagu say u arkaan yuhuuddu say u aragtaa wadamada reer galbeedkuna say u arkaan kuwan deriska la ku hareereysana iyaguna maxay ku qiimaynayaan aan ku horeeya shacabka reer falastiin dhibaatadan soo gaadhay shantii daqiiqo ee adduunyadaas ka dhacaysaba waxaa dhimanaya hal canug oo reer falastiina ah, ama qof dumara ama qof waayeela iyadoo ay taasi haddana jirto waxay u dagaalamayaan ee dhibaatadan u gaadhay ayaa ka weyn qofka bani aadamka ah inuu xorriyad ku noolaado oo isagoo nabada gurigiisa uu ka soo tooso isagoo nabada gurigiisa uu u ayaa wax kasta oga qiimo badan saa darteed iyagu waxay raadinayaan waxa weeye walaal inay balnoolaadaan nool caadi ah waxaan ognahay walaalow lix iyo tobankii sano ama toddoba iyo tobankii sano ee u dambaysay arrinka ghaza waxa uu ahaa xabsiga caalamka ugu weyn oo hawada keliya u furan tahay haddii hawada laga xidhi karana waa laga xidhi lahaa laakiin taasi suurtagaal ma ahayn waxaad aad iyo aad u qiimaysaa qof bani aadama oo baddii aan ka dhoofi karaynin dhibaato kastoo u baahan yahay aan dibadda wax ka soo qabsan karaynin garoomadiisii la duqeeyey waa hore oo mar horeba la baabi'iyey marinadii ku gadaarnaa ama se hareedihiisa ahaa ay xidhan yihiin aan cunno helaynin aan daawo helaynin wax alla wixii uu loo keenayana soo maraya cadowgiisii oo laga yaabo inuuba ka qaato ay dhici karto marka ugu dambaysa qaraxani inuu imanayo waa la ogaa inta waxaa dheer waxaan soomaalidu bisad ama reer eh, xamarku waxay yidhahdaan mukulaasha haddii ah, intaad qol ugu gashaad hoos ka xidhato ood qolkaa isku dhex caydhsataan marka ugu dambaysa ay meelay ka baxdo weydo adiga ayuunbay kugu mintidaysaa shacabka reer kasta ama reer falastiin meel kastaba ha joogaane waxay la mid yihiin mukulaashaas meelay ka baxdo weyday arrintan waxa keenay waxa weeye walaal dhibaatada ayaa ku badatay ku badatay ku badatay waxbana looma qabanayo waxaan ognahay in kun iyo sagaal boqol saddex iyo labaatankii heshiis beenbeen ah la galay kiina uu dhammaaday soddon sano kadib aan wax ay gacan ku hayaan aanu jirin haba yaraatee muqadasaadkoodii la nijaasaynayo carruurtoodii la laynayo haweenkoodii la laynayo dayli ama maalin kasta guryahoodii inta lagu duulo cagafyo la gelinayo taas ayay horta ka dhalatay waxaan rumaysnahay shacabka reer falastiin markaad dhaqankooda iyo waxaa fiidis aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin arrinta dhacday waxaad ku garanaysaa cod baa la qaaday sir ah sirdoonka masar iyo kuwa codkaasna waa rofesor fuaad xasan caaqil sanyuura waxa uu nala falanqeynayay xaaladda falastiin gaar ahaan qasaya waxay ku dambeyn doonto barnaamijka kulanka kenya inaad dhegeysanaysaan oo radio kulmiya idinkaga imaanaya fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network inuu qabaa baday dulqanka i dhulka dulyooke wanaagana maye sidee sideedii la Mm-hmm. igu yurursadayo shacayrigu iyo to'ayba yeedhanaaye yu ugaadhaan xeryahaw yagleela አዳን ሕርያኸው የግሌላ ያዓእዮ ኣቶራ ኣያማሩግዳታ ያዓእዮ ኣቶራ ኣያማሩግዳታ ዩቀባ ኣደይ በደይ ዩልቀንከ iyo ታሄ dhulka dulyooke wanaagana maysiyuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana maysi

yeelkadaa odhan oo an yu'aashadaydana waa yeelkadaa odhan yabadh baan ka heliilaa haddaan dhagax weedhe laygu kaa dulyookeey wanaagana meesige iyo bar baan ka heliilaa haddaan dhagax weedhe laygu kaa dulyooke wanaagana meeshide sididii layaabtaa layaabtaa sidedii layaabtaa yuumbaad gelise aanyuur idhi bahal yaacayo aqli on yeel ku xidhay geri ama yacay ku soo raray ayaga ii maqan oon yureeb ku tiirsado ayaga ii maqan oon yureeb ku tiirsado igumaad yiqdhootee adoo yaa la haraadeen igumaad yiqdhooteen adoo yaa haraadeen yaafyaafka igaddaa waan kuuya huumo laygu kaa dulyooke wanaagana mayeshide yaafyaafka igaddaa waan kuuya huumo igu kaa dulyooke wanaagana meessidadii la yaabtaa la yaabtaa hiyaar ee kale ayaa ka mid ahaa codka macaan fanaanka ilaahu naxariistee cabdi tahlil warsame barnaamijkeena ayay qeyb ka tahay heestan oo halkudhigeeda iyo xeex layirahdo yabar lahaa haddaan dhagaxu yeerte iyo adhaga kalena ay kamid ahayn markaanu dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa ka dhacay ifraax axmed ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa maalin sabdi ah taariikhdan waxay ku beegan tahay afarta bisha nofembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol sideedaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo konton iyo toddoba cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo tobankii jenaraal sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde ayaa loo magacaabay guddoomiyaha ururka xisbul islaam garabkii waagaasi ku biiray dowladii ku gaarka ahayd maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo labaatankii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal guddigaasi oo ka koobnaa shan iyo labaatan xubnood oo ah guddiga doorashada iyo koo iyo labaatan xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa la magacaabay kadib markii dowlad goboleedyada ay soo dhammaystireen xubnihii u mateli lahaa sidoo kale maalintaasi cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa loo doortay guddoomiyaha baarlamanka hirshabeelle maanta oo kale sanadkii labadii kun koo labaatankii dowladda soomaaliya ayaa soo saartay amar ka dhan ah ku-xigeenkii xilligaasi midooda afrika ee soomaaliya sinmon mulango inuu dalka uga baxo muddo toddoba cisho ah maanta oo kale sanadkii tan iyo lixdii ciidamo sbain u dhashay ayaa qabsaday magaalada atiwaab ee dalka biljimka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo lixdii hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada ee yuniska ayaa la aas-aasay maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ruushka ayaa weeraray caasimada dalka hungari ee butabesti maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol dhalinyaro cariisan oo taageersanaa wadaadkii aayatullaahi khumeyni ayaa qabsaday dhismaha safaaradda maraykanka ee tahraan waxayna ku dhex qafaasheen sagaashan ruux oo u badnaa dad ameerikaan ah maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee yuhuudda yishaak rabaani ayaa lagu dhex toogtay magaalada tabiib asaga oo ka qaybgelaya banaanbax nabadeed ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii barack obama ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maraykanka waxa uuna noqday qofkii ugu horreeyey ee madow ah oo maraykanka madaxweyne ka noqdo taariikhda guud ahaana waa iga xubintii maanta oo kale markaana aan dib kugu celiyo burhaan diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsan tahay waryaheena ifraax axmed waxayna la socodsiinaysay ama dib noo xasuusinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markaana kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan waar kalemaanay waxaan maqli jiray waxaad jeceshahay lama helo naftaydawarwaaqlo waxaad ka tagtay haddaad jamaato geedadag odan hay wax ku jara jabin mayso gacantuye warana dalaba waxaad ka tagtay ma og tahay jannada udug qofaan jirab u soo marin sahal lama dhex jooje ka tagteen ha daalin jeedaal ha daalin jeedaal indha sooma jidaan qalbi ka janjeedhi war war ma haysaane ra-iisul wasaare xamse waxaa loo aqoonsaday geesi ka soo baxay dunida carabta hadalkiisiina waxaa lagu fasiray dhammaan luuqadaha adduunka looga hadloo dhan warbaahinta carabtuna aaday u buunbuuniyeen soomaalidana xataa intii mucaaradka ku ahayd oo qaar kursigu ku fadhiyo u carays weynaysnaayeen eh. allay lehe rag weeyay dheheen bowma xataa deni arabaa nahay arabaa nahay ba guraasena eh? eh. arabatalahay talisingu fade arabnimadii waarmadayow annaga carab ah reer binu haashine madaxweyne muuse bixi ra'iisul wasaare xamsan waa iska bareejeeyey khudbadu maanta jeediya isagoo xanaaqsanna wuxuu yidhi bow og baa ii muuqata amuu yidhi noo gaftay qudus baa noo muuqatee falastiin waxa lagu hayo ma aqbalayna buu yidhi inkastaannu tabar yarnahay laakiin wuxuu yidhi waannu garab taaganna warwaaqlow ixtiraafkeeda adduunyada ka rabteen ma nacdeen naw waar ixtiraafka xaq baan u leenahay eh. dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay eh. dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa xubintii kalemana dhegaysateen barnaamijkeena kulanka keenana iyadaa u dambaysa oon mahadnaqayaa saaxiibada ee nala socday eena dhegaysanayay farsamadaba hadana barnaamijkan lama intaa ku kulmi codka macaanka nabad ilaah naxariistay saynab xaaji cali baxsan ee heysteeda urow ayaana kaga tegaynaa nabadgelyo cabeza. Sí. amigo abubu dushaa